bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacd cashirkan cashirkii boqol konton iyo shan wey wuxuu kamid yahay cashiradii noo sheegay ku saabsan almanhaaju muslim waxaynu joognay alfaslu haalisa cashar firaqi fasalka saddex iyo tobnaad fi raqiiqi fii xakaami raqiiq addoonka xugumyaalkiisa gudaheeda ayuu fasalya wa fiihi maadataan fasalkan saddex iyo tobnaad gudihiisa waxaa ku sugan laba maado almaadatu luulaa fi riq maadada koowaad waxay ku saabsan tahay addoonnimada gudaha awalan tacriifuhu fiqiga tilmaantiisa arriqu huwa almilku waalcubuudiya sidii waxaa la yidhaaha waa lahasho layslahaado iyo addoonnimo arriqu huwa almilku waa lahaansho iyo waalcubuudiyatu addoonnimo waraqiiq ninka raqiiq la yidhaha huwa alcabd addoonkii lalahaa baa la yidhaahdaa raqiiq laasada laleeyahayna rifqi baa la yihi waraqiiqu huwa alcabdu adoon almamluuku laleeyahoo la hanto wey maakuudun kelimadan riqi ama raqiiq waxaa laga soo qaatay min alriqati jilc baa laga soo qaatay maakuudatun waxaa laga soo qaatay kelimada ama riqi ama raqiiq laleeyahay maakhudun min ariqati jilaac laga soo qaatay waana lidu lkhilwa adey bay ka soo horjeedaa wasaygu ama khaliid buu noqonay ama raqiiq buu noqonay raqiiq waa wixii jilicsan haliidna waa wixii qallafsan kolkaa maakuudun waxaa kelimaadan laga soo qaatay lagu magacaabay addoonka min ariqati jilaac shaqadii ahayd lidilgilba adeeg lidkeeda liana alcabda addoonkii yariqu waa jilcan yahay addoonka lisayidihi ninka sayidkiisu u jilcan yahay wayaliinu waa dabaasan yahay walaa yakladu maka kana addoonka calayhi cala sayidi shayga korkiisii kuma kakane waa u dawacsan yahay bixukmilmilkiya lahaanta laleeyahay xukunkeedii buu ugu dabacsan yahay allatii milkiyada lahu lisayidi ninka sayidkee wax ee u sugnaatay caleyhi cala alcabdi addoonka korkiisa ugu sugnaatay laba xukmuhu islahaashada xukmu riqi adoonnimada xukunkeeda aljawaasu waa banaan tahay in layseese waajibna maaha sunana maaha xaaraamna maaha makruuhna maaha kolka xukunkeeda jawaas wey xukmi raqi adoonnimada xukunkeeda aljawaasu banaanaasa wey daliilka waa liqowlihi eebbaweyne hadalkiisii tacaalaa koraaye uu ilaah qur-aankiisa kariimkaa ku xusay sida umaa malakada wamaa wixii malakada yaanatay aymaanukum gacmayaalkiina wa qowli rasuuli rasuulka hadalkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu rasuulka yihi man latama qofka dharbaaxa mamluukahu addoonku leeyahay qofkii dharbaaxa aw darabahu ama garaaca fa kafaaratuhu dembigaas u galay kafaaradii lagu dhaafayey an yactiqahu inuu xoreeyo addoonkaagii haddaad si xun u diisay gaf baad ku jirta gafkaasna waxaad uga samad bixi kartaa inaad isagiiba xoraysid marka in wax laleeyahay jiraan baa labadaba xadiidku sheegay man ladama qofka dharbaaxa mamluukahu addoonkiisa aw amase daracahu addoonkii garaaca fakafaaratuhu waxaa weeye an yactiqahu inuu xoreeyo saddex taariikhu waa mansawi addoonnimo goortay bilaabatay taariikh ahaan dunida iyo meesha ay ka bilaabatay labadaasaa u baahan taabasho taariikhuhu fiqiga ama addoonnimada taariikhdeeda waktigay bilaabatay wamansawhu iyo meeshay ka bilaabatay fariqu adoonnimadii la aqoonsay bayna albashari dadka dhexdiisa mundu aalaafi siniin sanayaal tiro badan oo kumanyaal gaaraa la yaqiinay addoonnimaday jiri jirtay faqad wujida waa la helay addoonnimada cinda aqdami shucuubi alcaalam adduun weynaha dadka ku nool kuwii ugu horeeyey ee laga warqabaa addoonnimadu dhacdooda tilay kalmisriyiina fircaan iyo waktigii ku horeeyey ayay addoonnimo jirtay wasiiniyiin siinaa addoonnimadii tiilay walhuluy hindibay addoonnimadii tiilay walyunaaniyiin iqriib griig bay aali jirtay addoonnimadu warruumaan bay aali jirtay talyaanigii wadukiri addoonnimadii hore loogu sheegay fi lkutub kutub gudaheed baa addoonnimo lagu sheegay asamaawiya wixii kutubaha iyo samada ka yimid dhammaantood addoon waa lagu sheegay ka towraati kitaabkii nebi muuse wey walinjiili kitaabkii nebi ciise wey wa kaanat haajaru haajaradii umu ismaaciilayd waxay ahayd umu ismaaciil ismaaciil ibni ibraahim hooyadii ahayd ibraahimkii alkhaliil kalgacaladiisu eebba usaafiga ahay calayhimaa ismaaciil iyo ibraahim korkooda iyo wacalaa nabiyina inaga nabigeenna korkiisii afdalu salaa naxariistan ugu fadli badan iyo wasalaami nabadgelyaha ahaatee hajaradaas haba jaariyaasan addoonahay ahdaahaa waxaa ibraahim siiyey meliku masar ahdaahaa waxaa hadiyeeyey haajara wey meliku misr masar boqorkii xukumayaa hadiye u bixiyey wuxuuna siiyey lisaara wadaadii nabi ibraahim qabay saaradii imraati ibraahim nabi ibraahim haweentiisa ahay wahya iyaduna saaro wey ahdadhaa waa sii hadiyeysay mar labaad lisawjihaa bay u hadiyeysay ninkeedii ibraahiim ahaa calayhi salaatu wasalaam ibraahim goortii loo hadiyeeyey fatataraaha waa suriyeysa waa ku dhaqmay fawaladad haajara dhashay lahu ibraahim ismaaciil bay u dhashay calayhimaa haajariyo ismaaciilba asalaam nabadgelyaha qisadii saare lagu siiyey haajara kisa yaab le nabi ibraahim baa qabay ilmu adeerna u ahaayeen labadooda ka gadaal masar bay iyagoo muhaajiriinoo ciraaq lagu dhibay oo ibraahim dab lagu riday iska haajiray bay masar tageen saaradu qof aad u qurux badan bay ah waxaa markaa masar xukumay nin mujrim oo meliya ku-idag badanoo qof alla qofkii la arkaba iska booba jawaafis u wargeysana waa lahaa oo markay ku soo biirta magaalada qofaan hore loo ogeyn oo quruc leh la oran jiray oday qof baa maanta timid adiga maaha cid kale oon ku samayn halla keenay han ibraahim goortuu yimi isagoo wata yaa waxaa dabeecadahayd ninkaa la socdaa la dhihi jiray gabarhtan ayfood hadduu yidhaahdo gabarhatan waa walaashi waa laga guursanay hadduu yidhaahdo waa naagtaygina waa laga dhacayaa ma nin baad ka ibraahim kolkii la weydiiyey waa walaashaygu laba siba walaalay ku ahaayeen oo ilmaadeen u ahaayeen diintana walaalay ku ahaayeen oo markaa wax muslimo labadeeda ahaynba ma jirto wax muslima oon ibraahim iyo saaro ahayna maba jooga meesha marka ninkii baa yidhi halii keena naga ibraahimkana meel baa lagu qabilay iyagii ninkii gaalka ahaa baa loo geeyey goortii loo geeyey bay istiri ninkaa mujrimka maanta ka badbaadi ilaah bay bariday kamaba ayan qaynin xasbuna allahu wa nicma alwakiil afkeeda ma aqoon laakiin bijima inay ximixinays kolkuu soo laaxoo gacanta saa yiri bay gacantii laabay markaasuu yihi gacantayda waa caafimaad qabtay afkaasa nuxnuuxinay alaa waxaan igu sameeyey ifurdaami kolkaasay tiri haddaad ammaanaysiinaysa allah ku cabso kolkay gacantii ureysato soo lacay haddana xasbuna allahu kanoonigeedii u ku dhafay saddex goor gacantii hadday laabo qoladii uu yeeray wuxuu yihi ima aydan keenin bani aadam bahal saaxirada oo geedaha laabashaad ii keenteen idaafa inkaari qabta qof ima keenin markaas ninkii rumaysan ma ahayne buu middaan hajaro ag joogtay buu yihi tanna wadaa ku adeegtay qof caadi a ah ma tihid qof ingaaran baa tahay wado ibraahim oo wadna afartan ku haya maxaad la korantay bannaankuu ku sugaayay ilaah baa mujrimkiisa badbaadiyey addoonna wuuba na soo siiyey rabbi baa qasbay anigiina iga badbaadiyey isagii ilaah baa bur noogu dhufto gabadh adeegta atana anigaa gabadha liisiiye anig adigaan ku siiyey atasaa jirta arrinkaasuu taabtay ahdaaha haajara waxaa hadiyeeyey meliku misr masar boqorkii xukumay baa lisaara u hadiyeeyey saarana waa imra-atu ibraahim nabi ibraahim gabadhuu qaday wahiya iyada saara ana ahdadaa haajira waa hadiyeysay bijawjihaa ninkii qabay ibraahim bay u hadiyeysay calayhi ibraahim korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyaha fatasaraaha ibraahim waa suriyeyso waa ku dhaqmay soo waladii lahu ismaaciil bay u dhashay calayhim asalaam sidaasaa marka taariikhaan haddii la yidaa waxaana doonnimada waa horeyso basarkay la qayr tahay ilaa mar holaa la jiray amaa mansacu riqi adeennimada meeshay ka unkantay kantay fainahu yacuudu lilasbaabi ataaliya asbaabta aynu sheegi doonay soo socota bay adoonnimada asalkeedii ka unkantay wa amaa mansha-u adoonnimada meeshay ka abuurantay fainahu mansha-aas yacuudu wuxuu u noqonaya lilasbaabi sababiya ataaliyati soo socota kow alxuruufu dagaal adoonnimada meelahay ka abuurmi jirtay dagaal wey markaa laba reer baa dagaalamaysa ama laba qof baa dagaalamaysa ama laba qoys baa dagaalamaysa dagaalkaa qolunbaa ku adkaanaysa qoladii adkaatay baa gob noqonaysa qoladii laga adkaaday gun bay noqonaysa roodaa laga guraaya annagaa idin laalayay sidaas baa ku imaanay alxuruubu dagaal la dagaalamo oy dagaalkii qolo ku adkaadaan sidaasay addoonnimada ku imaan jirtay waa kow faidaa jaa faidaa xaarabat hadday dagaalanto jamaacatun koox min annaasi dad kamid a hadday jamaacatan koox kale la dagaalamaan ukhraa kale oy wacaladaa ka kor noqoto dagaalkii uga adkaato qahran xoog iyo quwo ay ugu adkaadaan istaraqad kuwii adkaadaa adoonsan jiray nisaa-ahaa kuwii laga adkaaday haweenkooda wa atfaalaha ilmahooda kuwaasaa qaadan jiray sababkaasi waa ku ahaan jir sabab labaad qabso laba alfaqru cayrnimo wey fa kasiiran waxaad badnaan jirtay maa kaana alfaqru in faqiirnimadu ay noqoto yaxmilu mid ku xambaara annaasa dadka calaa bayci awlaadihi ilmahooda inay gataan raqiiqan isagoo adoon linaasi u ah kolkii qofka baahida ka baasiya gaajada dad u naxaya wax iyo diin dhaqaalaynaysa ayan jirin ilmahooda inay gataan ay ahaan jiri bilmunasaba kinya waxay iga soo gaartay arrintaa inay ka bilaabato kaniisooyinkii iyo uradii gaalada kenya gablihii soomaali ee ku jabay kenya in la wada fara xumeeyey ilmo noocaasay dhaleen ilmihii ay dhaleen ictifaaxa iyo macsiyada ku lashay sharikaa diyaarole markaad umushakeen xoogaa doolada lagu siinaya doolarka ha qaado xanuugana waa loo talinaya kaniisooyinka iyo gaalada iyo wixii baa qaadanaya gabdhihoo diinkaa raadinayaa liisheega wala culamaa ulmuslimiin waxaan ka rabnaa inay noo jawaabaan ilmahan inaan gadan karno inka waanala qasbay waanala kufsaday waanala qoormaroojiyey ilma baasaa qasab nalooga dhalay waxnugu dhaqaalaynaa male aabba ay leeyihiin male eed iyo foorxumaanaa dheer laakiin doolary noo joogaan ilmihii inaan gadan karno oon doolar qaadan karno kolkaasna meeshaan rabna aan ugu dhoofi karno hanaloo soo jawaabo markaa foorxumad iyo dilligana sabab min asbaabi rigi buu ahaan jiray oo reerka baahda ilmahay gadan jireen adoog iyo habartaa daran kolka ilmihii midaa la masruufana alfaqru caylnimo fakasiira waxaa badan maa kaana alfaqru intay faqiirnimo ahaan jirtay taxmilu nnaasa dad mid ku xambaara calaa bayci awlaadihim ilmahooda inay gataan saqiiqan isagoo ilmihii uu adoon noqonayo linnaasi uu dad u noqonayo saddex alikhtifaafu dafidii dafid baa jiri jirtay ilmihii oo banaanka ku dheeldheela doof lala yiraa adban meeluu ku dambeeyey waa yidid kolkaa ninkaas la cararay uu meel ka sii gato kolkaa dafidaasna waa jirtay gadaashaan dambe iska caqli badin baa jirtay inta ay gaalada timaado askar iyo shaqaalaan qoranayna afrikada intii loo yimaado la yidhi askar ma rabtaan shaqaalo ma rabtaan haa soo sabta askar baa la qoray jidkaa lagula dhacay markabaa lagu sii riday taala salkeeda laga ga laatiin america lix iyo toban malyan bay dhaafta gidigeedna afrika wey injibaar iyo xeebahan dhadhow aa badda laga geliy talyaaniga ingiriis nimankeena gumaysan jireen baa inta la yidhaha shaqaalaa la rabaa oo dadka magacooga la sajilo wax dib loo soo celinaa male marka baa lagu guraa waxaa le meesha ka shaqaynayeen baa laidin geynaya meesha loo wadaa markaa looma sheegin iyaga roobma iyo kadaa iyo beled baa loo sheegaya gaala degan tahay markabka sida loogu wada xeebayn garanaynin baa la geynaya halkaasaa lagu gorgortamaya qoladii markabka ku keentay dadkan beesha laga dharginaya markab kaley raacaya kuwii gataa gacanta ku dhigaya marka laatiin america abuuran dhow iyo toban milyan qayb baan ku hena soomaali badanaa joogta meeshaas tanna waa dambayso waa la kala caqli badin jiray walikhtiaafu dafid wey alikhtiaafu dafid bitalasusi tuuganimo iyo walkarsanati afduubu karsanadu waa afduub dayood hawadaa maraysiiyo safar yaroo meel maraayo dhab gacanta intii la yihaah jidka lagula dhaco dibaan loo soo celinin alikhtiaafu dafi bitalasusi tuuganimo iyo walkarsanati afduub faqad kaanad waxay ahaan jirtay jamaacatun koox kabiiratun weyn min oraba kamida tanzilu waa soo degi jirtay ilaa afriiqiya afrikay imaan jirtay watakhtafu waxay dafi jirtay azunuuja madowga alafaariqata ee reerka u dhashay watabiicuhum waa gadan jirtay fii aswaaqi nakhaas addoomaha kuwa gada suuqyaalkooday ka gadan jirtay xaggee suuqyaalkaa ku yaaleen biorabay ku yaaleen kamaa kaanat ilqaraasina siday u ahaayeen afduubayaasha min albaxaariina badda kuwa ku ugaarta al-orabiyiina ee oraba yatacaraduuna iyana waa u bandixijeen lisufuni maraakiibtay kuwan afaariqada ah xeebta ku kalluumaysanayeen doonta iyo badday ku jiraan baa inta afduub lagu dhufto markab lagu wareejiyo baa la suuq geynaya kamaa kaanat ilqaraasinatu siday afduubayaalu ahaan jireen min albaxaariina kuwa badda ka xogsadaa alarabiyiina ciddaa u dhasay yatacarabu waa u banbixi jireen lisufuni doontay u banbixi jireen almaarati maraysa bicardi ilbaxri badda maraysay u bixi jireen wayastuuna kolkaasay ku duufi jireen calaa rukaabihaa doonta kuwa korkeeda fuula faidaa qaaruuhum hadday qasbaan baacuuhum waa gedi jireen fii aswaaqi alcabiidi addoomaha suuqyaalkooday ka gedi jireen biorobaa ku yaala waakaluu asmaanahum markaasay lacagtooda iska cuni jireen asbaabahaasuu ku iman jiray ilaa toban iyo labaa la gaarsiiyey xataa mubaaraka haddii la isugu yimaado oo laba qof oratamaan ama legdamaan oo kii xoog badan waxaan musaaracda loo yaqaanoo kale kii orod badiyo maahae kii laga orod badiyo ama kii la legdo rood baa laga goyn jiray addoon baadii tahay noqon jirtay waayo goordaad iga raysay waxaas wada ah ee laysku addoonsan jiray oo dhan islaamku waa baabi'iyey hal mid ayuu ka reebay midii waa midda waa sii dagaal dagaalkaasna waa in muslim iyo gaalnimo loo dagaalamo goorta muslim iyo gaalnimo loo dagaalamo gaalo la jebiyo muslimku adkaado kolkaa iyadoon midab iyo loo raac intima adeegiyo waxba toona qoladii gaalada ahayd ee laga adkaaday waa ayaan gacantay galayaan wamaca daalika haddana markii halkaa waddo keliya uu reebay yuu waddada nafteedii islaamka wuxuu u sameeyey haddana toban iyo laba wadoo kale oo addoonkii uu ku xuroobo baa loo sameeyey waxaa layihi ninkii bil ramadaan isagoo soomayntii ay waaya bilcaanta u taga addoona xoreeyey kii naaftiisa ku yidhi amti calaya kadahri ummi addoona xoreeyo kii dil khadaa wax ku jira addoonaa xoreeyo kii dhaarta addoonaa xoreeyo addoonkay toban isna lahaayeen oo tobankii qof kamida uu khayr jacayl darkii u yidhaahda addoonkan waa xoreeyey sagaalkii kale waa inay xoreeyaan wahaakada waxaasoo dhanba waa wadooyin eeba furay oy shareecada islaamka guddoomisay si addoommadii loo xureeyo haddaan la xureeyin addoonka oo ninkiina gacantiisa uu ku jiro shareecadu waxay qariirtay haddii eebba gacantiina uu geliyey walaalihii oo qof bani aadama oo adoo kalaa ah, haddii eebba gacantaada geliyey oo iskugu hoos nool yahay oo addoon uu ku yahay adna say u tahay dareenkiisa hadhaawaci hadhaawicin laa taquulu cabdii wa amati walaakin quuluu fataaya wa fataati igaarkayga igaartaydan addoonkayga addoontayda hadhi taas waxaa la ilaaliyey dareenkoodii inaan muraalkooda iyo maimaankooda lagu tumanin aan magacaa xun la dareensiinin kow waa iman doontaa axaadiisu waa iman doonaan xaggii dharkiia dhowriyo waxaa la yihi cuntadaad cunaysaan ha idinla cuneen dharkaad xiranaysaan ha idinla xirteen adcimuuhu mimaa tudcimuun wa agsuuhu mimaa tagsuun marka xataa haddii uu kula joogo yaan in la dhaawaco la ogolay haddii intii furaha kaa lumaa dhaxanaado kulata dharbactiyaysana dembi baad ku jirtaa aadan ka fakarin inaad xoraysa maahe cidaan adoonnimada shareecada sidaasi u huftay u qurxisay markaasaa mustashriqiin niman gaala ah ayaa islaamka waxay ceeb uga dhigayaan inay yidhaahdaan diinta islaamku waxay ogolaatay in badbad yeesho diinta islaamku waxay ogolaatay in laba qofoo bani aadama isyeeshaan oo dad dad yeeshay ogolaatay waxaana madiinba oo iyadoo isyeelashada ay diinta kaba horeysay jiri jirtay haddana ay diinta markay u timid addoonnimadiisaa u agaasintay oo markii horena ay baabisay markii dambena waddooyin badan u furtay markaan gaal laga adkaaday in la addoonsana waa tasjiir maxaa jira gaalka ilaahbaa abuurtay muslimka ilaahbaa abuurtay inay caabudaan buu abuurtay muslimka alluu caabuday gaalkii fallaaga waa caabudi waaye kanaa lagu sallidoo layihi soo edi naftiisii maalkiisii buu khatar geliyey ilaa jahaad naf iyo maal baad labadiiba ka farxanaysa kolka in lagu dhiifiyo gaalkaad ka adkaatay lugaa dhaanso adigan adaa ka adkaaday ha dhaanso ilmaha u arooro neji laba dhiil garbaha u gey in lagu yiraa taas waa tasjiic iyo ta'diib kolkaa in diinta islaamka hadeer looga ceeb sheega addoonnimada waa fii nafsi lwaqti haddana umad iska dhaqan la kor dego maalinba reer baa la kortagaa gaaladii kuwii sheeganayey ama addoonnimo wax ku dhaliilayey ayaa ayaanba reer intay guuraan kor degayo nab kolba reer bay kor degayo taasaa markaa wax loo yeelan jiray yatacaraduuna lisufuni almaarati bicardi lbaxri badda dusheeda heehaabaysa wayaftuuna calaa rukaabiha dadka fuula ayay ku boodi jireen faidaa qaharuuhum hadday qasbaan bacuuhum waa gadan jireen fii aswaaqil cabiidi bay ka gadan jireen bioraba ku yaalay wa akalu asmaanahum lacagtooda waa cuni jireen walislaamu islaamku shay wahuwa isagoo islaamku diinullah eebbaweyne diintii uu soo uu yahay alxaq ee dab ahay uu yahay lam yujid ma banaynin min haadihi alasbaab asbaabtaa laysku yeelan jiray isdafidi iyo aybnimadii iyo wixii ilaa sababan ayuu islaamku ka baneeyey waaxidan mida faqad wahuwa istirqaaqu addoonsi wey waana biwaasitati alxarbi dagaal inuu ku yimaado wey dagaal inuu ku yimaado wey wadaalika taana raxmatu naxariisu lilbashariya dadkii baa loo naxariisay fa ina qofka adkaada almuntasira ee gargaarsada kasiiran waxaa badan maa yaxmiluhu inta uu ku xambaaro daalika gargaarkiiyo guushu helay cala alifsaadi kharibid korkeed taxta taahiiri khariisati xubi lintiqaam argudasha jacaylkee dabeecadeeda saameynteeda hoosteeda oo kolkaa fa yaqtulu innisa haweenkiibuu dili lahaa midkaan adkaaday waladfaala caruurta fasafiya isagoo naftiisa ku daweynaya min rijaalihim raggoodii kolkaasaa faadina alislaamu islaamku fasaxay liatbaa'ihi dadka islaamka haysa fi istirqaaqi nisaa haweenkii in la adoonsado waalatfaal caruurtii yaryarayd ibqaa'an iyadoo la baaqii helayo calaa xayaatihim noloshooda korkeeda awalan marka hore iyo watamhiidan iyadoo loo gogol dhigayo biiscaadihim iyaga dhurayntooda iyo wa taxriirihim iyaga xurayntooda haaniyan mar labaad waama almuqaatila ama gashanqas raggii dagaalamayey kuwa waa in la laayo wa ama almuqaatila kuwii dagaalamayey gashanqaadka ahaayee min arijaali rag kamid aha faqad khuyir waxaa la dooramaadiyey ama khayara islaamka wuxuu doorramaadiyey alimaamo dadka muslimka xukumaya ayaa waxaa la doorramaadiyey filmanni galladaysi calayhim korkooda lagu galladaysto majaanan iyagoon wax lagu xidhin la yihaah horta waa laydin sii daayey biduuni fida iyagoon xoolo laga qaadanin iyo wa bayna iftidaa'ihim inay isfurtaan oo bimaalin xoolo la yidhaahdo kaca doolar keena aw salaaxin hub seefil iyo bunduuq iyo wax keena aw rijaalin rag ama wax muslimiinta kamiday gaalada ayaan hadday jiraan in la yidhaah intaa naga haysaa noo soo daayo kuwiina waa daynaynaa qaala tacaala eeba wuxuu yihi faidaa laqiituum haddaad mu'miniin la kulantaan aladiina waxaa kafaruu gaaloobay haddaad muslim iyo gaal u kulantaan oo rigrigo iyo dagaal isugu timaadaan fadar barri qaabil luqugoyn marka hore fadarba riqab luqunta ka jara gaalada laakiin xataa idaa adkhantumuuhum haddaad dilkoodii badisaan oo warjeebtaan waxa baaqigee hara ha dhamaynine fashidu lwasaaq hoggaan ku xir silsila intaad qaadataan nafku siiyo goortaad xirtaan fa imaa manan inaad ka galladaysataan bacdi intaa ka gadaan waimaa fidaan inaad xoole iyo hub iyo gaadi iyo hadday kala baxdaan labadaba khiyaar baa u leedihiin waxaad hawshaa wadaysaan xataa talaca alxarbu ilaa dagaalka uu ka dejiyo awsaaraha culayskeeda kolka goorta dagaalku culayskiisa dejinayo waa goorma waa goorka dunida gaalbal laga waayo xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah eebba keligii laga caabudo gaal dhammaantii isdhiibo muslim la dulminayo dunida laga waayo intaasoo dagaalku soconaya haddii dagaalkii la dhaafay saw kuwa muslimiin aha laguma soo duurin dushooda lama degin oo lama qabsan hadda gacan kuma jiraan saaka afar waxaa weeye mucaamalatuhu sidee addoonka loola dhaqmayo addoonka see loola dhaqmaayo lam takhtalif isma khilaafin mucaamalatu raqiib addoonka la dhaqmidiisa cinda alumami ummada agtooda kabiira ikhtilaaf ikhtilaaf weyn ma jiro idaa naxnu haddaan inaga istataynaa ka reebna ummata alislaam islaamka ummadiisii haddaan ka reebno ummadihii kale hal sibay ula dhaqmaan oo faqad kaana araqiiq addoonku wuxuu ahaan jiray faqad kaana araqiiqu addoonka wuxuu ahaan jiray cinda tilka lumam ummadii hore agtooda laa yacdi addoonku ma gudubsanin an yakuuna addoonka inuu ahaado aalatan qalab mutakaratan la fudeeyi mabtaana raqiiqu adoonku wuxuu ahaan jiray inda tilka alumam umadii hore agtooda laa yacdi midaan jibilsanin an yakuuna adoonka inuu ahaado alatan dala musakharatan la fudaydiyo istakhdam loo adeegsado fii kulli shay wax la arka dhammaantii jirihii watustacmal loogu dhaqmo adoonkii fii kulli acraad inta dan laleeyahay idinka baa loogu dhaqmi jiray ziyaadatan iyadoo intaa fiikum ka fiiq dheeray tawsiil kartiilay calaa kownihi addoonki inuu ahaa jiray fii jawaac mid la baahiyo wayurad mid la tumo wayuxmal mid lagu raro maa erag dadkan laa yaqiiqu awoodin bilaa sababin sabab la-aan kamaa qatyi kuwa sida mararka qaarkood looba gubi jiray binaari dad watuuxa waxaa la goyn jiray afraafahu gabaladiisa dhagahayo sankaa laga goynayo maxaa loo sangoynaya in asbaab sabab midda ugu sahlan waxoogayaa oflaga ama madaxadeega baa dhismaha laga guraya wa kaanuu waxay ummadii hore ahaan jireen yusamuunahu addoonka kuwa ku magacaaba alaalata hub ama alaab daati ruux la faray damiinu cay markaa dad kuma tirsana alaab lemi walmasax dalab halbaain bidiin cayaa ee nafle alab nafle ayaa la oran jiray dhaqankii islaamka horeeye ama raqiiqu filislaam islaamka gudihiisa adoonkii ama raqiiqu adoonki islaam islaamka gudihiisa fainahu adoonkii yuaaman yaa lala dhaqmayo almucaamala la dhaqmin allaa'iqata wuxulanta bisharafi linsaan dadka bani aadamka aqiimigiisiiyo wa karaamatii darajadiisi faqad xarama alinsaan isa islaamkii faqad xarama alislaamu islaamkii wuxuu xarimay darbahu adoonsiatuma waqatilahu ila diloolaysidasagu shabaaco kama xarama islaamkii u xarimay ihaanatahu in la yafiiya wasadahu in la afxumeeyo wa amara abdii wuxuu faray dad kale islaamka haysa bilixsaani wanaagfal ilayhi ila raqiibi adoonkii loo wanaagfalo wahaahiya waabatan wiilsuusugu islaamka lafaaajiiyo xadiisiyo quraan naafiqatun waatana iyadoo habeensa bidaalika arrimahan aysan bay ku hadlaysaa kow qowluhu tacaala daaka muga intii alloo samafalo layiri baa addoonkii lagu daray wacbudu llaha walaa tashriku bihi shayan wabilwaalidayni labadii waxdhashay ixsaanan laaida faray labada idin dhashay inaa u samafato fabidil qurba qaraabada qofka idin saaxiba idin xigana ku samafala walyataama agoorti u samafala walmasaakiin hadanita u samafala waljaari jari bil qurbaa idin dhow waljaarialjunuubi dhe wasaaxibi rafiiqi biljambi dhinaca maantaadii iyo way noqon karta wabni sabiili socotadii wamaa malakada imaanukum abaniin marka anag waalidkiibaa lagu daray intaa loo samafalanayay ayaa lagu daray addoomihii wamaa malakada imaanukum amayaalkinu waxay hantaana u samafalow marka dadkii loo samafala ayaa lagu daray markaa inusabanka qur-aankii dardama doonkiisa inuu ku dactiyo maya laba qowlu rasuuli sala allahu calayhi wasalama eebba weyne rasuulkiisii waa hadlay fiihim addoomaha wuxuu yihi hum addoomuhu ikhwaanukum waa walaalihiin anagi aadan bay galaano weydina dhashay wa khawaanukum waana adeegyadiinniyo fadhiga idinku soo waraabinayay jacalahum ullahu eebba addoommihii ka yeelay ta'ta aydiikum macnihiina hoos keenay ilaah baa milki idinka dhigo idin hoos keenay ee faman ruux kaana ahaaday akuuhu walaalkii taxta yadihi gacantiisii hoosteeda falyutimhu ha quudiyo walaalkii mimaa wixiaa ka quudiyo iyaa kun cunayo oo kolka adiiyo adoonka inaad kala cunto ahaataan maaha saadigaan uu baastaa ku sugatay isna oo gacan bulaa loogu daadiyo maya lama rarado midun baad wada cunaysa ama ambuuladaa la wada cuna ama baasadaa la wada cuna amarkii waya diinta waa ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam faman qofkii kaana uu ahaayay akhuuhu walaalkiisa taxta yadihi gacantiisii hoosteeda falyudcimhu xaquudiyo walaalkii mimaa cunto u yaakulu isaga cunayo walyulbisa u xiro mimaa dhal u yalbasu xiranayo sida gaad soo degay isla jaxfaari soo qaadid marbuuca agaa yeelay ama jacdan wada qaato ama marbu ama siid wada xirto wayulbisu haw xira mimaa shuu yalbasu xiranaayo hadday noqoto markii adeegsatana wax awoodiisa ka badanoo howla uma diri kartid falaa tukallifuuhu hakuma shaqaynina maa hawl yaqlibuhum iyagaba ka xoog badan arrin ka qaalib noqonaysa ayan taagi karin ayan taali karin hakuma shaqaynina falaa tukallifuuhu xukumasha baynina maahaw yaqlibuhum inuu ka qaalib noqonaayo waxdaada jirtid oo tiraa maanta jibaal soo fal ama laba jibaal soo fal adigana yaambada qaadoo dhiiri la laf horasa hawsa la qabaana inta badan haba qabto fain kallabtumuuhu hadaad kuma shaqaysaan hawladan fa aciinuuhum u kaalmeeya calayhi hawsa ah udirteen ugu kaalmay wa qowluu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi man laa tama qofka dharbaaxa mamluukahu addoonkiisu aw barabahu tuma wakafaaratuhu dambi dhaafidiisu an yuctiqow inuu xoreeyo wa fowqa haada intaynu sheegnay waxaa dheer dacwatulislaam islaamka inuu u yeeray dacwadii alcaama ee guud ahaanee ilaa taxriiri addoonkii in la xoreeyo baa islaamka dadkiisii ugu yeeray oo xoroonkii addoommada ayaa layihi waxaa lagu helaya ajira waaweyn markii la tirinayay fii suurati lbalad falaqtaxa man caqaba wamaa adraaka man caqaba fadka raqaba erow ogaka raqaba luqun xoreyn waxaa laga dhixi maxaamud caqab buuraha waaweyn kheyrkee la sameeyo ayaa laga bilaabay kolka wa fowqa haada intaynu sheegnay kasii kor dacwatun baa yeerno dacwatun islaam islaamka yeermadiisii alcaama oo guud ahaanay ilaa tacriiri rabi addoonka xorintiisii laysugu yeeray iyo watarbi isjeclaysiin fi daalika laysjeclaysiiyey iyo walcasi boori calayhi laysku booriyey wayas waxaa mara furaya li haada alumuur umuurta la sheegay attaaliya wayasabni haada waxaa u marag furaya alumuuru taaliya umuurtaa soo socoto kow jaclu taxriirihi addoonkii xorayntiisii waxaa laga yeelay kafaaratan dembi dhaafid lijinaayati lqatli dilki alkhata waman qatala muuminan khataan fataxriiru raqabati fi jinaayati alqatli dilka alkhata'i dafka ahaa ayaa kafaare looga dhigay wakadaalika waxaa lamida oo kafaare looga dhigay xornimadii biciddati mukhaalafaatin kafafyaal dhowra ka dihaari qofka naaskiisii anta calaya kadaari umi xifqu raqabatin baa la yiri walxusi dambaabid filyamiini lagu dambaabay bilaahi lagu dhaaftay tacaalaa korahaye iyadana xifqu raqaba qofka dhaartay inuu dhaartiisii furo rabo wantihaaki xurmati ramadaan qofkii isaga sooma bilcaanta ku habsado biliftaari afuridii ramadaan la afuray waxaa la yihi xoreeyo alamru farid bimukaatabatihi addoonkii in la kitaabaya lay faray mukaatabati man dalaba alkitaabata min alariqa welibana wa musaacadatahu u gargaaridiisii calaa daalika loogu gargaaro biqistin qayb min almaalka mubaac addoon baad leedahay kitaabada kolkaasu addoonkii wuxuu ku yidhi waxaan jeclahay inay madax banaanadan xor noqdo dadka alla mid noqdo gaar u dego walkayga u shaqayso naftiga aniga maamulaan jecla ee waxaan kaa codsanayaa haddaad ninkii ilaa inaad ikitaabaysid kitaaba maxaa la yidhi waxba haddamahaye wax macada intay aan kuu raadiyey oo aan ku heshiiyey kolkaasaa ninka ilaa leeyahay waa ogola laba kun baan kugu kitaabeeyey marka labadii kun soo in mar ma dhiibi kartidi soo in inayo ishiga shan boqolii marka haddii addoonku uu dalbo oo uu yidhaahdo odagii lahaa ay kitaabeen waxaa la amray inuu sidaas yeelo marka taas waa kamay walamru farid alamru farid fi mukaatabati man adoon kitaabadiisii laga qorto talaba dalbay alkitaabatayn la kitaabeeyo min arigaa kamida addoommadu iyo musaacadatihi fiu gargaaridiisii ala daalika loogu gargaaro biqastin bay min almaali xoolihii kamida qaala tacaalaa eeba wuxuu yidhi waaladiina addoomaha yaftaquuna dalbaayo alkitaabata in la kitaabeeyo oo mimaa kuwii ka mida malakad aymaanukum ay gacmayaalkiinuhana tafakaatibuhum taabeey laba kun baan kugu ciyeeyey afar bilood baad ku bixinaysaa bila arkaba shan boqol haddaad labadaa ku soo dhammaystirto oo madax banaan tahay in calimtum haddaad ogaataano fiihim addoomaha khayran wanaag ku aakhiro hadday addoomuhu wanaag leeyihiin oo addoon fiican wuxuuna gudayo hadhow dadaala kolkaas addoonka khayr lahayn kala beenaala oo tiiba hadduu yahay kasii dayn maayo taalana kitaabayn oo lahaynan ilaa ayadii baa shardi ka dhigtay in calimtum haddaad ogtihiin fiihim addoomaa khayra dadka ogtihiin wanaag waaatuuhum addoomadii siiya min maalillah eebba weyne maalkiisii wax ka alladii maalka aataakum eebba tasyiid hmm. waa jaclu masrifin masrif yeelidii khaasin gaar ahaane kana mida min masaarifi zakaa zakada qeybyaalkeedii ka mida oo zakadii hala bixiye la yiri baa qaarkeed waxaa laga dhigay dadkaas la goor xooynay oo aayaddii inama sadaqaatu lilfuqaraa sidii loo waday wafti dadka la goor xureeyey waa in wax laga siiya sakadii jaclu masrifin waxaa la yeelay bangi khaasin gaar ahaaneed min masaarifi zakaa sakada qeybyaalkeeda ka mida bilmusaacada liajli lmusaacada gargaari daraaddeed calaa taxriiri alariqa addoomaha xoreynteeda korkoodii qaala tacaala reeba wuxuu yihi inamaa wax gala maaha sadaqaatu deecyaalka lilfuqaraa ayay u sugnaadeen walmasaakiin dan laydii bay u sugnaadeen waalcaamiliina kuwa ku camalfalayay calayhaa sadaqada korkeeda waalmualafati quluubuhum laabyaalkooda kuwii la dumaayey wafiriqa kuwii la qoorxireeyey waalkhaariyi kuwa dayntu ka badatay wafii sabiiliillah eebba weyne diintiisa koryeelideeda kuwa ku dagaalamaya wabni sabiil wacotadi jidkeeni jisihu fariidatan qadarid min allah eebba weyne xaggii laga qadaray wallaahu eebba caliimun eebba aqoon badan sida uu khalqigiisu u maamulaayo xakiimun bitadbiirihi lahum caliimun biumuurihim addoomaha xaalyaalkoodii ayuu jumlatan wa tafsiila labadaba u ogyahay xakiimun bitadbiirihi lahum siduu u maamulay waa ku cilmo badan yahay daal waxaa weeye sarayaanu lcidqi cidqigiibaa faafaayo ilaa baqiyati ajiisaayihi addoonka gabaladiisa intii ka hartuu ku faafaya idaa uctiqa hadii la xureeyo idaa uctiqa haddii la xureeyo minhu min araqiiqi juz-un gabal sarayaanu lcitqi xornimadii faafideedii ilaa baqiyati ajzaayihi addoonka gabaladiisa intii ka dhinay ay ku faafayso idaa uctiqa haddii la xureeyo minhu min ariqi min alcabdi juz faina almuslima qofka muslima idaa cataqa haddii ureeyo nasiiba alqayb lahu muslimka uu leeyahay biraqiiqin hadoon uu ku leeyahay umira waxaa la farayaa an yaquuma inuu ijitaago caleyhi korkiisa annasiib nasiib inuu isu taago nasiibkii albaaqii haray qofa yartacu wuxuu dhiibayaa samanahu lcagdisi liasxaabihi dadkii lahaa buu dhiibaya fayactiqu lcabdu adoonkiina waa xuroobaya bikaamilihi dhammaantiisa qaala nabiga wuxuu yihi sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya man actaqa qofka xoreeyaamankii xoreeya shirkan qeyb lahu uu leeyahay fii cabdin addoon qeybuu ku leeyahay qofka xoreeya sawfa kaana lahu maalun malalun baa moodaa inuu qoray maalun xoolale xoolihiina ay yabluqu gaarayaan samana alcabdi addoonka lacagta uu joogo qawima adoonkiibaa la qiimeynaya caleyhi korkiisa alcabdi addoonkiibaa qiimata caadilin karsoor qiimigii lagu qiimeynaya kolkaa faactaa wuxuu siiya shurakaau raggii addoonka lalaha min xisasahum qaybahoodii siinaya wa cutiqa calayhi korkiisa waxaa lagu xoreynaya alcabdi addoonkiisa al ibnu waxaa weeye fasixid bitasari in addoontii la suriyaysaa la ogolaaday bilima addoomihii dhadiga liyusbixna inay ahaadaan fii yowmin maalin min alayaam maalmaha ka mida inay ummahaatil awlaad noqdaan oo fayaxtirna bidaalika ay sidaa ku xiroodaan qaala rasuulullah eebaweyne rasuulkii wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalama ayumaa amatin addoontii waladad dhasha min sayidiha ninka qaba intuu u tago wax dhasha fahiya xura ama dhex banaantay bacda mowtihi geeridiisii kadib wajacli kafaarati darbi lcabdi addoonka garaacidiisii kafaaradeedii waxaa laga yeelay idqa u xurayntiisii qaala rasuuluullah eeba weyne rasuulkii wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalama man laraba qofka garaaca ghulaaman addoon garaaca lahu addoona xaddan garaac qaab daran waxyeelo taajiida maaha garaac qaab daran buu garaacay lam yaatihi uusan la iman addoonku kama aysan sinaysan aw amase latamahu darbaa xalla gaalaafiya ina kafaarata kafaarada loogu dambi dhaafa yactiqow inuu xoreeyow waxaa weeye jaclu lcabdi addoonkii yeelidiisii yactiqu laga yeelay mid xurooda limujaradi an yamlikahu inuu hantagii ku xuroobaya duu raximin mid isaaciiba lahu isaga oo waxaa weeye adiga maanta haddaad suuqa tagti oo soo gadatid ama wiilkaagii ama adooda ama hooyada ama walaalkaabaad soo gadatay maanta ama haddii kale gaal buu ahaayo dalkaasuu ku dhex jiray markii gaaladii laga adkaado la qaybsanayaa qaybtaadii buu soo galay daqiiqaduu gacantaada soo galaba waa usooga walaalo isma yeelatee tabayay ku dhalay iyo igaalka dhashay iyo kii koo dhashay iyo waxay sii dhalay waa kuu xuroobayaan jaclu lcabdi addoon yeelidiisii yaxtiqu mid xurooba limujaradi an inuu hantay keligee ayuu ku xuroobayaa duu raxiimin qaraabo min saaciida lahu isaga kan addoonka uu qaraabo qaala rasuul rasuulka wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man malaka qofka hanto yaa raxiimin qaraabo mid saaciida maxram oo maxram u fahuwa xurun xur buu noolay fii qaraabadaha maxram baa la raba halkaa la baraarujin baa timid in qaala qaa'ilu nin hadlayaa hadduu yira lima yafridu lislaamu islaamka muxuu u waajibiyey lima laa yufridu lislaamu islaamka muxuu waajib uga dhigi waayey taxriira alcabiidi addoomaha xoreyntooda fardan waajib laa yafacu lmuslima aan qofka muslima u waasac noqon karin tarkuhu inuu dhaafo haddii nihira waa yahay haddii shareecada islaamka ay addoonnimadii baabi'isay ama ay addoommihii gacansiisay maxaa loo dhihi waaye wuxuu muslim yahay dad lahow inaad xoraysid wey taa maxaa loo oran waayo in qaala qaa'ilun mid hadlayaa hadduu yira liman laa yufrid bilislaamu islaamka muxuu u farad waaye taxriira alcabiidi addoomiyihi xurayntooda fardan farad yeeli laa yasacu lmuslima usan u waasac noqonin tarkahu inuu ka tago qulnaa waxaan leenahay ina alislaama islaamkii jaa-a waa yimid walariqaa wa addoomihiina fii aydi nnaasi dadka gacmihiisa ay ku badan yihiin falaa yaliiqu kolkaa ma cunanto bishariicatillah eeba weyne shareecadiisii alcaadilati ee iyadoo dhanba garsoorka ku socotay walatii shariicadii nasala degtay litaxfada inay ilaaliso lilinsaani dadka inay nafsa u ilaaliso wa irdahu sharaftiisa u ilaaliso wa maalahu xoolihiisa u ilaaliso laa yaliiqu uma cunanto biha shareecadii an tufrida inay waajibiso cala annaasi dad korkiisa alkhuruuja bixitaan min amwaalihim xoolahoodii ay ka baxaan biljumlati mar inay ka baxaan xukmaa kolkaa meeshii ku jirta arrinta tashiil baa loo gelinaya kulnaa waxaan leenahay ina alislaama jaaa waa yimid walariqa iyagoo addoomihiisii aydina ay dadka gacmihiisa ku badan yihiin falaa yaliqu macunantow bishariicatillah eebbaweyne shareecadiisa alcadilas ee garsooraysa walatii shareecadii nasala degtay isxafada inay ilaaliso fi insaani dadka nafsahu inay u ilaaliso wa cirdahu sharaftiisa wamaalahu laa yaliiqu biha shareecadii uma cunamo an tufrida inay waajibiso cala annaasi dad korkii alkhuruuja bixitaan min amwaalihim ay xoolahoodii ka baxaan min jumlati markaliyatow kamaa ana lahu siduu u leeyahay kamaa sida anahu islaamkii laysa anahu amar iyo shani uusan laysa uba ahay fii saalixi kasiirin in badan dantoodba kuma jirto min alariqaa addoomaha ka mida ataxarum oo addoommadu in la maamulo oday yaaba loo noqdo daday ku hoos noolaanaan bay u barteen kolkaa in layaha orod suuqa aadee adiga isanfac taas waabaa ku adagtahay dabir nafsad kamaa sidii annahu arrinka uu yahay inuusan laysa ahay lisaalixi kafiiri in badan dantood maaha min alariqa addoomihii kamida ataxarur xornimada u dan maaha id min annisaa haweenkii waxaa kamida iyo waladfaal caruurtii xataa min alwijaal ragaba ku daro ayla sida caruurtii haweenka man qaar baa ku jira an laa yastadiicu awoodin an yakfala nafsahu inuu naftiisii kafaalo qaado binafsihi isaga inuu isku filaado oo yowmiyadiisa soo saarta dad badan baanan awoodin waa licajihi tabarxumadiisa canilkasbi shaqadii buusan bahorta tabarulahayn iyo wajahlihi aqoon la-aantiisa bimacrifati duruqihi kasabka wadooyinka loo qaadisanba aqoonihi okolkaa fa kaana wuxuu ahaaday baqaa-uhu haridiisii uu raqiiqan adoonnimo ku haro maca sayidihi sayidkiisii uu la noolaado sayidkii almuslim laakiin muslimka ha een dulminaynin aladii sayidka yudcimuhu quudinaya mimaa cuntada uu sayidka cuno oo wayaksuuhu arad bixinaya mimaa dharka uu yaksuu xirto bihi dharka nafsuhu isaga sayidkaa naftiisii oo walaa yukallifuhu anan kuma shaqaynaynin min alcilmi min alcamali cilmima min alcamali walaa yukallifuhu aan kuma shaqaynaynin min alcamali hawl maa huwa uusan laa yatiiqu awoodin ayaa khayran u fiicnaan badan biaalaafi darajaad darajayaal kuman yaala min iqfaa'ihi dheerayntiisii ahlilbeyt aqalkii laga dheereeyo la yihaah waa lagu xoreeyey ka tag meesha sanahaaga adiga qabso sanaa u dhaantow khayran biaalaafi darajaad darajaad fara badan min iqfaa'ihi dheerayntiisa canilbeyti aqal xaggii laga dheereeyo aladii aqalka uu kaana addoonka ahaan jiray yuxsan mid loo xisaabfala addoonka ilayhi isaga loogu xisaabfali jiray aybeyti alladii beytii kaana ahaaday yuxsinu mid wanaag fala aqalkii ilayhi addoonka wayarxamuhu u naxariista oo wuxuu ku qabay gacaltooyo iyo kalgacal iyo adeegsiyo dalac guriguu naxariistaa ku qabay baa laga eriyey kolkaas adabir nafsika meel wax ka bilaaba ma yaqaan addoomaha intooda badan udan ma caruurtii haweenkii iyo ragga mooye ilaa jaxiimi ilqatiica ah. goy naarta in loo tuuro oo la gooyo oo la yihaah yan cidan lagu arkin xur baa tahay ka tag meesha ilaa jaxiimi ilqatiica ah. goy cadaabkeed xaggeed iyo wal xirmaani hoojin la hoojiyo oo la yihaah waxaa lagu taraaya male cid ku waraabinaysa male taasaa u dhaantaw wallaahu aclam